بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتنا وعلمنا ma ينفعنا وزدنا علما qال المصنف رحimه الله تعالى baabu صلاaة التضوع wuxuu ku saabsan yahay salaadii تadawuc aheyd sunada aheyd salaadihii faradka ahaa buu ka soo hadlay waxay laheed oo shuruud ah ama ay laheed oo arkaana ama hay-aad ama abcaad waa ka soo hadlay iyo masaa-ishii ku tacalluqday oo idil halkan wuxuu ka galay sunnooyinkii cibaado kasta oo ilaahay nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala oo farad ah nooceeda oo sunna ah ayuu ilahay noo raaciyey nooceeda iyo jinsigeeda oo sunna ah si noocii faradka ahaa hadduu naqsi gaaro lagu kabo sunnadii lagu kabo <clears throat> waxaa soo aroortay bal addoonkayga fiiriya inuu ilahay leeyahay in wax tadawuca uu la yimid haddii salaadii faradkeed uu xogow nusqaan gaarhsiiyo markaasaa lagu kabaayaa jabri weeye marka salaadahan sunnada ah soonka sunnada ah xajka sunnada ah cumrada sunnada ah sadaqaadka tadawuca waajibaadkii iyo furuudii wixii ka nusqaamayo ilahi nagu kabaya wa hada min fadli illahi calayna waa fadliga ilahi subxaanaه wa tacala iyo fursadda ilahay uuna siiyey ayay ka mid waxaa kale oo u tahay sunnada qofka hadduu daa'imo oo uu caado ka dhigto in waajibaadkii iyo faraa-ishiina uu ilaaliyo ayaa kasii dhalanaysa oo sunnooyinka waxay u yihiin laandeer iyo waajibka u yihiin qofka sunnadiiba ilaaliyey waajibna waa ilaalinayaa laakiin hadduu waajibka uun ku jaruuqo oo waajibka un ay noqoto inuu ku dadaalo keligiis waxaa dhici karta marka dambe waajibkii naqsi inuu gaaro wax lagu kabana la waayo aa dhici karta marka waxaa weeyaan cibaadaadku waxay uqeybsamaan alcibaadaat albadaniya walqalbiya walmaaliya waxaa ugu fadli badan waxaa weeye alcibaada alqalbiya cala aliطlaaq meeshuu ka soo kacay iimaanka wey iimaanka maa waqara fi lqalbi maa waqara fi lqalbi wasadaqathu lacmaal wasadaqahu lcamal sida laga soo wariyey taabiciinta qaar kamid a xasan basri marka markii lasoo idlaaqo waxaad arkaysaa wuxuu nabiga la weydinaayo ayu lacmaali afdal su-aalo fara badan oo saxaabada khayrka jeclaa ee ku dadaali jira khayrka nin walba inuu afdal acmaal helo oo janna wax lagu geli lahaa dukuul awali horay jannada lagu geli lahaa ama saabiqiin lagu noqon lahaa bay weydiin jireen markaasuu nabiga ka jawaabi jiray alayh isalaatu wasalaam jawaabaha nabiga alayh salaam uu saxaabadaa su-aalahoodaasi halka ah hal su-aal ayulacmaali afdal waa su-aal waaxida laakiin alajwiba takhtalif ajwibada iskhilaafaysaa mar wuxuu leeyahay asalaatu calaa waqtiha waliwaqtiha mar biru lwaalideyn baa la hormarin mar jihaad fi sabiili llah baa la hormarin mar waxaa la hormarin alimaanu billah marka waxaa weeya nabiga alay slam wuxuu ku jawaabayaa biictibaari alaxwaali walashkhaas biictibaari alaxwaali walashkhaas xaaladda markaa taagan baahida jirta xilli abaar ay jirto oo faqri iyo gaajo ay jirto oo qaxooti iyo naasixiin qaxaya ay jiraan oo ay duruuf maciisho oo daran ay jirto dadka waxaa lagu boorinaya maxay tahay sadaqada iyo infaaqa a ah, sadaqada iyo infaaqa xataa nabiga calayhi salaam udxiyadii uu yihi saddex beri ka badan ma haysan kartaan waa siyaasa sharciya wey saddex beri ka badan ma haysan kartaan markii barwaaqo ay dhacdayna wuxuu yidhi iska kaysada haddii ay xaaladdu tahay xaalad u baahan aljihaad fii sabiili illah wicilaa'i kalimat illah xaalat istinfaar ayaduna halkaasaa la tarkiisinaya xooga la saaraya haddii la arko qofka inuu yahay qof cibaadada khayrka kale ku badan laakiin xagga waalidkii ay dhibaato ka haysato waa jiraan dad noocaas kaa salaad badan kaa soom badan kaa daaca badan kaa khayr badan laakiin waalid markay timaado agtiisa waxba kama aha qiimo magtiisa agtiisa kamale waana multazim oo sida kale waa fiicanyi kaas mushkiladiisa in la xaliyo ubaahan yahy o la yidhaahdo camal ma rabta ahaa fa fiihimaa fajaahid fa fiihimaa fajaahid in la yihahdo xaggaa laga laga dhiso laga hagaajiyo salaadihii ayaguna waktigooda oo la ilaaliyo ayaguna dadka qaar bay ku adagta marka laakiin markii calal iطlaaqi la yidhaahdo duuduub waxaa ugu fadli badan waxaa weeyaan alimaanu billah alimaanu billah liannahu asaasu lacmaal wey acmaasha acmaasho dhan asaaskeeda wey kadib ay kuwa kala imaanayaan marka cibaadaadka waxay uqeybsamaan alcibaada albadaniya sida sida salaada oo kale salaadu maal kaagama ta baahna safarna kaagama baahna wax kale ka salaadu waa waa cibaada badaniya waxyaala wasaa'ila waa jiraan wasaa'il oo laga yaabo inay soo raacaan waxyaala lagu gaari lahaa laakiin asal ahaan salaad marka la tukanayo maxay kaaga baahantay badankaadi kaaga baahanta inaad istaagto oo tukato cibaadada qaar waxaa jira alcibaada almaaliya sidaa zakada oo kale zakada waa xoolo xoolay ku tacalluqda qaar cibaadada waxaa jirta isku daray badan iyo maali badan waxaa kamid ah sana soonku waa badan xajku waa cibaada badaniya maaliya walidalika nabiga alayh salam uu ku tilmaamay inuu yahay jihaad xajku gaar ahaan haweenka oo kale jihaadu laa qitaala fiihi marka oo qaar culamada kamid ah ay qabaan xajkaaba ugu fadli badan acmaasha xajka bahaasha ugu fadli badan ajirka laga helahay marka la sheego qaar ba soonka ugu fadli badan wuxuu ku ilahi ilahi subxaanahu watacaala kulu camal ibni aadam low ila siyaam fa inahu lii wa ana ajzi bihi wax cibaado oo la yidhi sidaa ma jirto qaar waxay salaada salaada calaa waqtiha laakiin soo sheegnay biictibaari alaxwaali walashkaasi biictibaari alaxwaali walashkaasi wey hadda meesha xaaladdu ay taaganta marka musanifku wuxuu galaya tadawuci oo salaada ku saabsanaa soonkuna sidoo kale u leyahay xajkana waa leeyahay afdalu cibaadaati اlbadan cibaadada badanka laga sameeyo waxaa ugu fadli badan asalaatu salaada bu ku yiri salaada ugu fadli badan cabdullahi bin mascuud baa nabiga weydiinaya nabi allow ayu ayu lacmaali axab ilى اllahi tacaala qaala asalaatu liwaqtiha salaad waqtigeeda la tukado wa nafluhaa sunadeeda salaaduna afdalu nafli sunooyinka u fadli badantah nafli iyo sunna iyo mustaxab iyo rakaayib iyo manduub intaba waa asmaa mutaraadifaat isku macno ah sunada salaadana sunooyinka kale way ka fiicanta way ka fadli badantah leanna waxay leeyihin salaadu cibaadada noocyaheedi kala duwanaa ee kala tagsanaan meel kuso aruurisay qira'at lqur'aan baa ku jirta oo fadli badan waxaa ku jira sujuuddii iyo qiyaamkii iyo rukuucdii oo gaar ayaala ajir badan lagu sheegay waxaa ku jirta tasbiixdii baa ku jirta taxmiiddii baa ku jirta takbiirtii baa ku jirta istiqbaalka qiblada waxaasoo dhan ba laga helay salaadii xata allah subxana wa tacala ku magacaabay iimaan ilahi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilahay ma dayacayo ee salaatakum ila beyt lmaqdes wama shurica lahu ljamaaca wamaa sii fadli badan shurica lahu ljamaca wixii jamaaca loo jidayey salaadaha sunada ah kuwa jamaacadaa sii fadli badan salaadaha jamacada lagu tukado ah. wa huwa salaadaha jamacada lagu tukada waxaa kamida mithaal ah ahaan alciidaani baa kamida ah. alfitru waladxa ciidulfitriga iyo ciiduladxada labada ciidood jamaca lagu tukadaa qofka haddi agi dhaaftana keligii waa tukan karaa cala saxiix walkusuufaani baa kamida labada madow kusuufi shamsi qoraxda madooweedi wa kusuufi lqamari dayax madoobaadka ayaguna jamaca lagu tukadaa walistisqaau roobdoonti salaad bay leedahay salaatulistisqa la yidhaahdo oo hadyigii nabiga calayh salaam iyaduna jamaaca ayaa mashruuca afdalu waxay ka fadli badan tahay mima lam tushrac lahu ah, marka hadalkaas inta waa muctarad waxay iskugu xiran tahay wamaa shurica lahu ljamaaca afdal waxay ka fadli badan tahay mima lam tushrac lahu aljamaaca waxaan jamaaca loo jidaynin oo faraadaal iskaga tukado jamacada ka fadli badan wa huwa jamaaco waxaa lagu tukaninna ma siwa dalika intaa lagu mihaaliya wixi kaso haray wey laakina arawaatibu rawaatibta laakina arawaatiba rawaatibta salaadaha raaca tawaabicna waa la yidhahdaaye maca alfaraa'idi faraaisha macooda kuwa raaca yaa afdalu ka fadli badan min ataraawiixi bay ka fadli badan yihin taraawiixda la tukado ramadaanka jamacada lagu tukado ayadoo jamaacaha waxaa ka fadli badan furaadada raacaysa faradka leannahu ataabicu taabic salaadaas farad sunada ah farad bay raacday farad bay raacsan tahay lagu kabayaa ay la socotaa marka tarawix bay ka fadli badanta rawaatibta marka waa qabliye bacdiya inta waa mari doonaa wasunatu sunadu waxaa weeye <clears throat> an yuwaadiba qofka inuu daa'imo calaa rawaatibi lfaraa'idi faraa-isha waajibaadka ee salaadaha ah rawaatibta la raaciyo tawaabicda inuu daa'imaa sunaa waa suna muakada ayadoo muakada waa inoo imaan inta sii ta'kiidsan waa inoo imaanaysa akmal iyo akad yaa sii jira marka kuwa inuu ilaaliyaa fiican oo salaadaha faradka un keliya una tukanine sunooyinka ka horeeya ama ka dambeeya ama labadaba wa akmaluhaa sunooyinkaa rawaatibta la yidhaahdo salaadaha raacsan akmalka ugu dhamaystiran waxaa weeye ragcataani qabla subxi labaiyo laba ragcadood oo salaada subax ka horeysa ba laba dheh waa ragcat alfajri kuwuu nabigu yihi khayru min addunya wamaa fiiha u rasuulka aleyh salaatu wasalaam addunyadao dhan waxay usoo baxda qoraxda waxaa ka khayr badan labadaas labada ragcadood baa ka khayr badan oo waxaa lagu helaya fadl iyo ajr iyo thawaab ah iyo nicmo ilah agtiisa ah marka inaan la fududaysana xataa hadday kaa tagto waad qadaynaysaa ragcataani laba ragcadooda qabla subx subxa ka horeeya wa arbacun afar ragcadooda qabla duhri duhurka ka horeeya meesha lix wey wa arbacun afar bacdahaa duhurka ka dambeeya afar ragcadood oo duhur ka horeeya iyo afar ragcadood oo duhur ka dambeeya meeqays ku noqotay sideed iyo laba toban wey meeshaas waa toban wa arbacun afar qabla alcasr casrka ka horeeya casrka wax ka dambeya ma lakin wax ka horeya waa leeyahy afar ragcadood xataa nabiga waa u duceeyba raxima allahu man sallaa arbacan qabla alcasr afar ragcadood qofkii tukada casr ka hor allah u naxariisto xataa qaarkood culamada leeyihin muakadaadka ku jirta maxaa nabigaa duceeyey ducada nabiga musajaaba wa ragcataani laba ragcadoodna bacda almaqribi maqribka ka dambeeyaan meeqa wey meeqaan marina lix iyo tobana wa ragcataani laba ragcadoodna bacda alcishaa cishaha ka dambeeya meesha ma isku noqotay sideed iyo toban weeyaan <clears throat> waa lasre reebi toddobiyo sideed iyo tobankaas labaiyo toban baa haddana laga soo reebaya oo xadiidkii juwayriya bint alxaarith iyo xadiis kuso aror nabig alay slam ninkii daa'ima labaiyo toban ragcadood ninkii daa'ima maxaa la yidhi bana allahu lahu beytan fi ljana labaiyo toban ragcadood ninki daa'ima marka waxaa wey arbacan qabla duhri wa ragcatayn bacdaha wey sida kale waa ku soconaya arbacan qabla duhri afar wa ragcatayni bacdaha Ah, meesha waa lix soo ma lixda lix kale un ku daraysaa oo ra laba ragcadood oo qabla ah, subxiya salaada subax ka horeeya meesha waa sideed laba ragcadood oo ka dambeeya maqribka meesha waa toban laba ragcadood cishaa ka dambeeya labaiyo toban labaiyo tobanka xadiis juweyri halkaas sana ku xaqiiqoobi isa sii reerreeb toban ba haddana soo baxaysa u dambaysti ka tobankiia wuxuu ku yii wlmu'akadu min dalika inta arrinkaas lasii adkeeyey oo mu-akad waxay u noqdeen limuwaadabati nabiy sal sl nabigaa daa'imi jiri cashru rakacaatin toban ragcadood wey toban ragcadood buu nabiga daa'imi aleyh salatu wasalaam buu leeyahy qabla subxi subaxa hortiis ragcataan laba ragcadooda qabla subxi subaxa ka horeeya waduhri ay ragcataani laba ragcadooda qabla duhri duhur ka horeeya wa bacdahaa iyo ragcataan laba ragcadood bacdahaa duhur ka dambeeya heerka lix way isku yihiin wa bacda almaqribi maqribka gadaashisa laba ragcadooda ayadoo waasha waa sideed wa bacda alcishaai cishaha gadaashiisa tobankaas ayadana mu la yirahda bu ku leeyahy ugu yaraan marka tobanka inaan laga tegin oo la daa'imo wey in la daa'imo ayaa loo baahan yahy lala imaado gaar ahaan qofka daalibulcilmiga waa inuu noqdo qudwa ligayrihi sunanka iyo uu ilaaliyo sunooyinka inuu ilaaliyaa loo baahan yahy oo una dhihin un faradka un arrintiisa iska noqonin salaaddii intii la tukado inaad un iska dhex yaaxdo dadka maaha sunada tuko muxuu ahaa adkaarta ilaali salaada dadka ayaga ahee dacwada waxaa weeyaan midna waa nadari midna waa tadbiiqi waxaa sii xeldheer mida tadbiqiga xeldheer ah, tadbiqiga adi inaad samaynayso laga arkaayo oo muhim wey wayundabu waxaa la suneeya ragcataani laba ragcadooda qabla lmaqribi maqribka ka horeeya ayaguna waa suno sunooyinka kamid tahay sunanka ayagan muakad ka hen xadidki fi saxix muslim naga saluu qabla almaqribi ragcatayn wuu ku celceliyay saddex jeer markaasu markii sadexaad wuxuu yihi liman shaaa liman shaaa markaasuu leeyahay zuhri karaahiyata an yatakhidaha annaasu sunna wuxuu nabigu liman shaaa u yihi ku celcelintaa inaan loo malaynin inay waajib tahay ayuu nabigu wuxuu yihi liman shaa mashiyadiiba ku celi ninkii raba dadka sena suna mu suna laazima waajiba ayna ah ugu arkin sunada sunada ajibkeed bu ka wadaa waa saxaabigu u lahaa markii nabiga salaada maqrib la aadaamo saxabada waxay u dadari jireen bisawaari tirasha ilaa qofka qariibkae soo galay u maleeyo in salaadda duhurka casr maxau jeeda maqribkii in la tukadayba salaaddi waaba la tukaday bu isdhihi waljumcatu jumcadiina ka duhri duhurka oo kale weeyaan oo duhurka sunankiisi ka horeeya oo ka dambeeyey oo kale jumcaduna leedahay wamaa qabla alfariidati fariidada wixii ka horeeya wuxuu hadda kuu sheegi rabaa sunooyinkan rawaatibta waktigooda watiga waktiga ay leeyihiin waxay raacsan yihin faradkay raacsan yihin wamaa qabla alfariidati wamaa sunankii iyo rawaatibtii qabla alfariidati fariidada ay raacayaan ka horreeyey ee qabliyada ah waktuhu maa qablahaasi waktigiisu waqtulfariidati fariidada waqtigeeda wey haddaad rabto maktab inaad tukato laba ragcadood oo qabla duhur aad tukato oo sunadii ah duhurkoo la gaarin ma tukan kartid duhurkoo loo aadaamin ama la gaarin ma tukan kartid <clears throat> duhurka waktigiisa wakti u ah waktiga markii la gaaro duhurkii soda ay zuusho ama la aadaamo yay sunadii bilaaban salaada ayadeed waa qabliya oo duhur bay ka horeysa taa tirahda kama hormari kartid haddaad rabto tuko eh, qabla zawaal waa tukan kartaa sunanka laakiin sunadii raatibada laga hadlaya wamaa qabla alfariidati fariidada wixii ka horeeya oo sunno ah waqtuhu waqtigiisu waqtulfariidati fariidada waktigeeda wey waa ka horeysa salaad ahaan marki laga tukanay waa laga hormaray salaadii faradkeed laakiin waktiga waa isla leeyihin wa taqdiimuhu calayha in laga hormariyo salaada faradka ehay raacaysaa aadabun adab ah yani waa sunu ka wada adab labadii ragcadood ee duhur ka horeysay ama afartii ragcadood inaad faraadi faradkeed ay kahor eh, ka hormariso ayaa aadaaba wanaagsan oo sunna ah wa huwa maa bacdaha wahuwa huwa sunnadaasi raatibada bacdahaa bacda alfariidati fariidadii ay ka horeysay oo lagadam laga damariyo adaa-un adawey mathalan labadii ragcadood duhur ka horreysay maana tukanin qabla duhur maxaad tukatay bacda duhur baa tukatay qado wey maa lu dhihi maya qado wey laguma dhahay waa adda laakiin maxalkii ay dhici jirtay baad ka dib dhigtay maxalkii baad kadib dhigtaye wakti ahaan adda wey waa adda laakiin maxal ahaan waxay dhacaysaa qabla duhur duhurkii baad kadib marisay waktigii duhurkii oo joogo adaa weeyaan laakiin adabtu iyo sunada maxay tahay qablahaa in la tukado wa taqdiimuhaa calayha cala alfariidati adabun wey wa huwa sunadaasi bacdaha bacda alfariidati fariidadii ay raacaysay ay ka hormari jirtay oo laga dibmariyay bacdaha addaa-un adday noqon maca dalika a ah, waa addi ee qado maaha waxay qada noqon marku waktigii tago u imo waxaad u imaataa taas waa qabliyadii wey sunadii qabliyadeed wey sunadii qabliyada maxaa lagu yidhi sunada qabliyada waktigeeda maxaa lagu yidhi waktiga fariidada maxalkeedana maxaa lagu yidhi qabla alfariidati fariidada ka hor hadduu kadib mariyo lakin waktigii un ay tahay maxaa la yidhi adaa-un wey qada maaha goormay qadan noqon hooyadeed markay qadla noqoto ya duhurkii laftigiisa markuu qada noqdo oo waktigiisa uu taga iyaduna qadlay u dhacday oka waxaad u imaataa sunadii rawaatibtii bacdiyadaha wuxuu ku yihi wma badaha wma bacdahaa fariidada wixii ka dambeeya oo sunadii rawaatibtiia yadkhulu wuxuu geli waktuhu waktigiisu bificlihaa samaynteeda bificlihaa samaynteeda tii bacdiyadaheed waktigeeda wuxuu bilaabanayaa marka aad tukanayso badiga badiga xilligaas bacdiga ah wakti u ah haddii bacdiye tahay qabla duhr ma tukaarti kartide waktigeedu bacda duhr wey bacda duhr buu dhacay marka waxaa waasaca qabliyada yaa waasaca laakin bacdiyado iyada waxay dhici bacda maada bacda fardihaa wayakruju bikuruuji waktiha ah. wayakruju waa baxayaa sunadaasi bacdiyadaa bikuruuji waktihaa waktigii fariidada tegitaankeeda ayuu ku baxayaa wamaa bacdaha wixii ka dambeeyey fariidadaasi sunada ka dambaysa yadkul waqtu wuxuu galaya bificliha samaynteeda wayakruju wuxuu baxaya bikuruuji waqtiha waqtigeeda inuu baxuna ku bixi wa aqalu witri ragcatun witrkiibu hadda galay salaada witrka la yihahdo hal ragcad baa ugu yar cinda shaaficiya walxanaabila wa cinda almaalikiya xataa waa la dhihi karaa leannahu maalikiyadooy waxay qabaan ah, aqalu witr waa ragca laakin waxay shardiyaan laa budda an yasbiquhu shafcun bay leeyihin a shafci waa ka horeeya maalikiyada saas dhaha ama alaxnaaf waxay leeyihiin aqalu lwitri halaath witr waxaa ugu yar saddex baa ugu yar bay leyihin raajic waxaa weya inay ragcad ugu yar tahay ah, witrka waxaa ugu yar hal ragcada soo aroortay waman axaba an yuutira biwaaxidatin falyafcal hal ninkii raba inuu ku witriyo ha sameeyo ah. witrkaas marka waa aqalu lwitri ragcatu ragcad wey ragcad ugu yar madhabku ku socdaa wa akmaluhu se u kaamilsan ixdaa cashara weeyaan inta udhexaysana de watrka ku jira o kow baa u yar saddex baa yaa ku witrin kartaa shan baa ku witrin kartaa toddobaad ku witrin kartaa sagaal baa ku witrin kartaa kow iyo toban yaa u badan akmalu ixdaa casharata kow iyo toban wey wa yusalimu waa salaamo naqsanaya min kuli ragcatayna laba ragcadood dhammaantood markuu laba ragcadood tukadaba uu salaamo naqsan saasa afdalah inaad israacisana waa kuu banaan tahay oo shan aad soo tukato hal mara sagaal inaad israacisana waa banaanta ah, kow waa imaan doontahay laakiin waxaa weya sida fiican laba laba ragcadood a utukato ayaa fiican salaatuleyl wey habeen bay dhacdahay salaatuleyli mathana mathana mathana markuu ka baqo qofka waagi ku bari ragcad wa yusalimu min kuli ragcatayn laba ragcadood markuu tukada waa salaama naqsanaya wa adna alkamaali kamaalka inta ogu yar ee ogu yar la dhihi karo xaddu tiradii witirka kamaalka adnihiisa halaathun saddex wey saddex baa adnulkamaala saddexdaasoo bisalaameyni laba salaama naqsi saddex ragcadood oo laba salaamo naqsine macnuhu waa se laba ragcadood baa tukani waa salaamo naqsan hal ragcad ba haddana tukan waa salaamo naqsan waa saas macnaha in laisraaciyo saddexdaba waa banaanta iyaduna oo hal laakiin hal salaama naqsi wey waxaa ujeeda hal taxtaxiyaad wey haddaad israaciso saddex ragcadood laba ataxiyaad ma banaana leannahu waxay shabahday maqrib maqrib bay markaa shabahday laakiin saddex ragcadood aad tukanayso saddexda waa israacin lakin midda u dambaysaad ku ataxiyadsan laakiin hadday ka badan tahay waxaa soo aroortay sagaal ragcadood oo nabigu uu israaciyey laakiin laba atixiyaad leh atixiyaadkana waxaa la gelinayaa alakhiira wa qabla alakhiira ragcadda sideedaad waa atexesaday waa kacay tii sagaalaad waa atexesa ku salaam naqsaday taani waa sunna iyadana lakiin saddex hadday yihiin laba atixiyaad ma jiro wa adna alkamaali halaathun bisalaameyn laba salaama naqsine wa yaqra'u waa akrinaya fi luulaa saddexdii ragcadood markuu tukanayo witir saddex ragcadood haddaad tukanayso waxaa sunaha ragcadda hore lagu akriya sabix isma rabbika alaclaa wa fi haaniya ragcadda labaadna qul ya ayuha alkaafiruun wa fi thaalitati ragcadda saddexaadna qul huwa allahu axad iyo walmucawalatayn buu israaciyey qul huwa la iyo birbifari birbinas mucawalatayn birbifari baa ladahaa ayagaa lagu ilahay lagaga magangalaa xumaanta iyo sharka iyo ti jinigii ti insigiiba mucawalatayn baa marka loo bixiyey ma tacawada mutacawadu bimithli baabu nabi alay slam ayagoo kale qof ilahay wax kaga magangalo oo maaratay ku xirsi xidha ma jirto wax ka fiican ma laha laakiinse sunada qul huwa allahu axad xadiidkaasa saxa inuu ku tukado walahu waslu thalaathi waxaa banaan waslu thalaathi saddex inuu isxiriiriyo yaa banaan oo sanka isku xidho lakin markuu xiriirinayo maxaa nidhi hal atixiyaad wey walixdaa casharata ayadana kow iyo toban buu isu dari karaa inta udhexaysana waa sidoo kale saddex iyo ko eh, saddex iyo kow iyo toban inta udhexaysana waa sidoo kale shan muxua toddobo sagaal wlixdaa cashrata bitasliimati hal salaama naqsi iyuu isku raacin karaa wayajuusu waxaase banaan bitashahudin hal ataxiyaada wa bitashahudayni fi lakhiirati laba ataxiyaadna waa banaanta fi lakhiirati midda u dambaysa ragcadda u dambaysa iyo walatii qabla midda ka horeysa aada la imato haddii ay saddex ka badan tahay wey o saddex ka badan tahay lakin saddexda laba ataxiyaad lama ogolo maqrib baad ku dhacda markaas maqribka waxaa la dhaha witru nahaar baa la dhahaa marka watru nahaar iyo watru leil isku dhacal maha wayajuuzu bitashahudi wabitashahudayni fi lakhirati mid haddii alaba atexeed sideed yeeli saa usoo wada witrkii midda u danbaysa midda ka horeysa yaad fadhiisan atexeedsan walatii qablahaa waxaa loo qiyaasanaya xadidka aan sheegaynay sagaalka ragcadood dhaaciyey tii sideedaad u atexeedsaday tii sagaalaad u atexeedsaday wabitashahudayni in laba atexeed laga dhiga afdalu ka fadli badan in intaad raaciso hal atexiyaad ka dhigto waxaa ka fadli badan laba atexiyaad inaad ku kala gogoyso oo aad laakiin labada atixiyaad waa ina hor mid una dhicin waa inuu dhaco maxaa ujeeda mid udambaysata ka horeysa iyo mid udambaysa fain zaada hadduu ziyaadiye calaa tashahudayni laba atixiyaad buu ka badiyey batala salaatu way burtay wax la arka la maqlay maaha markaas ah, qofkii hor buu ka atiyaadsana dhexdu ka kowaad labaad saddexaad iska atiyaads u kici uu soo wadi a ah, ma jirto marka salaad laba atixiyaad ka badan leh yaaban jirin ba oo isa socota rubaaciyada oogu badanoo iyo thulathiyada waxay leeyihiin laba atixiyaad kuwan un baa marka lala rabaa in la socdaa macnahan <clears throat> wal afdalu sidaa fadliga badan taqdiimuhu ah, in la hormariyo wey taqdiimu maada taqdiimu lwitri water iyo witr labadaba la dhaha witrka in la hormariyo caqiba sunati alcishaay sunada cishaha markaa tukatay kadib inaa witr iska tukato asalaama nabadgelyada sida ku jirtaa hurdaa kula tagtay waa iska cajistay markaad sii saxanaysaa witrkaada tuko gaar ahaan qofkaan isku kalsoonayn ama daalibulcilmi wax daalacanaya habeen kusoo jeeda ama hurdada weyn oo hurda weynanka lagu yaqaan hadduu kacaan la kicin kari dusa la kicin karin oo kici karin dadka noocaas oo kalea dad aada u hurda weyn baa ilan jiray ya dadka intuu roob ku da-ay daadkii soo galay maradiisi o dhan gogashiis o dhan daadka u qaada iska jiifa ka war ya ka intii reerkii asagoo iska jiifo gurigu deg gurigu jiray intii la furay rebaadiyaha intii la furay asagoo iska dhex jiifo intaa la furayo qacad lagu hayo udubka iyo dhigti iyo wixi ya reerkii intii la galay iska jiifo iska hurda marka dadku qaarkood aad bay hurdo weyn hurdo badan yihin naam hurdo weynanku waa wax un iska iska wuxuu iska noqon karaa dab mararka qaarna waxaad adiga sababtay inaad hurdada aad xilligii munaasabkay seexan weydo xilli dambadeena aad qab tiraahdo oo nafta waxa ka baxda hana noqoto taa waa sabab wey marka wuxuu leeyahay walafdalu taqdiimuhu in la hormariyo caqiba sunat alcishaa abu hurayra iyo abu dar iyo abu darda saddexda waxay leeyihin awsani khaliili midkooda ah, awsani xabiibi buu leeyahy saddex shay waxaa kamid ah waa an utira qabla qabla alanaam intaana weli saaxan aan tukado ah, dadka noocaas oo kale ah abu hurayra oo kale ah ayago saasa ufiican ilaa an yakuuna lahu inuu leeyahay tahajudun tahajud uley mooyane tahajudku waa soo ah. qofka intuu habeenkii saaxada intuu saacada soo toosa salaada uu tukadaa tahajud la yidhahdaa korka salaatuleil baa laga wada dhahaa ayagoo dhan laakiin noociyada qaabkay u dhacayaan ayyaa magacyo loo kala bixiyey haddaad hadda orka hore ka tukato salaatuleil aakhirta ka tukato salaatuleil laakiin haddaad saaxato oo soo toosa tahajud ramadaan hadday dhacdo taraawiix salaatuleilkii markii ramadaan dhacdo taraawiix isku bedeli oo nasashada iyo jamacada lagu tukanay afarta ragcadood marki la tukada la nasanayo arrimahaas tarawiix loogu bixiy walafdalu taqdiimuhu ila an yakuuna lahu tahajud inuu tahajud leeyahay mooyane oo uu soo kaco oo caado u lahaa falafdalu lahu sida u fadli badan taakhiiruhu witrki inuu dib dhiga weeye liyuutira inuu ku witriya darteed bacdahu tahajudka kadib oo salaada habeenka akhirka leyl u soo kacay inuu ku khatimo ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran buu nabig sal l slam yihi witri ku khatima walow awtara hadduu witriyo uma araada uu doono tahajudan tahajud buu doonay ninka witrkii buu tukaday wuxuu yihi intay kaa tegi lahayd witrka iska tuko waa soo kacay un hurdadi ka soo kacay ilah baa soo kiciy markaasuu tahajud iska damcay inu iska tukado maadaama aakhiruleelkii ficnaa xilligii ficnaa uu kacay see yeelayaa witrkii ma soo celini maya wuxuu ku sallaa mathna mathna laba laba ragcadood iska tukanaya waa dhacday nabiga alay sla intu witr tukaday inuu haddana uu shafci ka dambaysiiyey way dhacday mararka qaar walaa yuciidu witrkii ma soo celinayo liqowlihi laa witraani fi leyla sala allahu aleyh waali wasalam laba witir habeen gudihii lama witri karo kal hadaad hore ka tukatay shafci iska tuka haddaad soo kacday laakiin witr ma soo celinaysa walaa yaxtaaju oomana baahna ilaa naqdihi witirkiisi hore inuu buriyo waxa la yidhaha naqd lwitri cali iyo ibnu cumar ayaa laga wariyey radia allahu canhu oo witrkii hore la naqdiyo la buriyo markii labada witr inti laisku dhufto ay isla buraan shafci la bilaabadeen deen haddana witr lagu khatibo witr horaa tukatay soomaa awelki habeenkii waa soo kacday inaad salaad taajud tukataa dabacday seed yeeli wax kale intaa same horta hal witir tuko witirka kii kala ku diraysaa kii hore soo dhaaftay xabad xabad ku dar labo shafci bay isla noqdeen soo shafci may noqon aha witir la-aan hadda deena bilow laba labo saa u wado marka witir ku khatid ijcaluu akhira salaatikum bileyli witranti marka kusoo dhac arrintaa marka saasay ijtihaadeen radia allahu canhum saxaabadaas laakiin jamhuur ahlicilm iyo saxaabada kale waa ku khilaafeen arrintaana naqd lwitri ma ahee waa ziyaaratu lwitri laa witraani baaba layidhi saddex witir baa israacisa witirka aad awelka tukatay iyo midkaad markaa soo kacdaa tukatay hurdaa udhexaysay waysada baa kaa burtay wax shaqo iskule maaha aakhirka dara salaada midaa tukanaysa witir saddexaad wey saddex witir baa tukatay nahyigii marka witraani ahaa saddex baad ka dhigtay oo ka sadartay marka ijtihaad saxaaba de saxaabada qowlkooda qawlu saxaabi laysa bixuja qowlu saxaabi laysa bixuja madhabka xooga badan raajix wasaa wey waxaa xujada waxaa weeyaan allahuma khulafaa urashidiin ayay qaarkood yidhahdaan khulafaa urashidiin ayaguna maa waafaqu sunna waxay ku waafaqaan sunnada ayaga laftirkood arkaysa ayagoo iskhilaafay khulafa urashidiin ay saxaabada kale khilafeen baad arkay ibnu cabaas khilaafsan yahay uu diidan yahay abu dar khilaafsan yahay haddii ay marka qowlkooda uu xujo ahaan lahaa ma hay khilaafeen qof khilaafi lahaa ma jirto lama khilaafeen waa kuwa ay diidan yihiin xajkii iyo tamatucii iyo salaadihii iyo cibaadada barbadan iyo wax badan ba isku khilaafeen ninki raba maslada inuu si fiican oga dhergo iclaam lmuwaqiciin can rabi اlcaalamiin kitaabkaa la yihahda aado sheekh ibnu qayim aljawziya kitaabkiisaas ha ku noqdo waana masala dabcan khilaafi ah xuja mise xujo ma aha waa khilaafi qaar baa qaba waa xuja qaar waxay qabaan xujo weeye qaar waxay qaban maq aha qaar khulafa urashidiin bay soo reebi qaar abubakr iyo cumar basay soo reebi oo iqtadayna biladayni bacdii bay deliishanayaan laضaciifi marka khilaaf dheer wey masalada khilaaf dheer wey ayib marka naqd lwitri sida xooga badan sidaa weyaan culamadu rajaxayaan inaysan jirin <clears throat> walaa yaxtaaju ilaa naqdihi biragca in ragcad lagu buniyo waxba loo baahno qabla tahajudi tahajudki ka hor inaad ragcad intaad tukato witrkii hore aad ku buriso wayundaba waxaa la suneeyaa anlaa yatacamada bacdahu salaatan inuunan u qastin qofka bacdahu witrka gadaashiisa salaatan salaad witr ma tukatay ha waa soo afjartay quraan iyo istikfaar iyo wax kale iskale imow yundab an laa yatacamada inuun uqasdin bacda witri gadash salaata salaad wayundabu taraawiixu taraawiixda la suneeyaa waa habeen ramadaanka salaada la tukada tarawixu dhaha afar ragcadood markii la tukadaba waa la nasan yusalii arbacan falaa tasأal can xusnihina wa uma yusalii arbacan falaa tasأal can xusnihina wa arbacanta ay sheegaysa caaisha radia allahu canha yani waa tarwiixaadkii afar markuu tukado waa loo nasanaya afar dhaadheer buu tukani oo laba iyo laba ah laba ragcadood laba ragcadood afar ba isku yihin afartaa marka waxaa la gelin istiraaxa iyo nasasho markaana ah. waxaas loogu magacaabay <clears throat> wa kulu laylatin i wahiya kula laylati habeen kasta wey oo min ramadaana ramadaana habeen kasta oo ramadaana ayaa lala imaan cishruuna ragca labaatan ragcadood baa lala tukanaya fi ljamaacati jamaacada lagu tukan wa waana salaamo naqsani min kuli ragcatayn labadii ragcadoodba min kuli ragcatayn ayuu salaamo naqsan ah marka laba ragca tukada waa salaami ama ha israaciyo kala qaado ishruuna marka oo witerka aan ku saddex iyo labaatan buu imaam malik fi muwata'ihi ayuu ku sheegay saddex iyo labaatan cumar radia allahu canhu inuu ay ahayd masala khilaafi oo dheer wey laisku khilaafsan yahay xadiidka iyo toban ahayd buu leyahy wuxuu cumar radia ubay bnu eh, mxuu ahaa ubay bnu kacab uu jamaacad u sameeyey nicmat bidcatu haadi u lahaa kow iyo toban bay ahayd qowlkaasuu rajaxaya albani raximah اllahu tacaala qofkii ziyaadiyana iyaduna waa bidca lama dhahayo ah, qofkii ziyaadiya kow iyo toban ka badiya waa bidca lama dhahayo ah, waa salaad sunaa ah wey afdalka kow iyo toban inay tahayse muran kama taagna afdalka xaafid ibn fi fatx اlbari saasuu lehy lanna ficlahu sala اllah alيه wasalam wkhayr hadi hadi mxamed intuu nabiga la imaaday alayh salam ma zaada ramadaan fi ayri ala xinta cashar ragca ko iyo toban ragcad kama ziyaadin taas caisha le radi allahu anha xadiid ibn cabas saddex iyo toban ko iyo toban caaisha saddex iyo toban waa lasoo wariyey caaisha eh, ibn cabaas sidoo kale iyadana way ka hadlaa saddex iyo tobankaas labadii ragcadood ee khafiifateenka baa la socda ee laga hormarinaya ama ma ahe salaada subax baa lagu daraadeed ko iyo tobanka markaas kuso fadhiisanaya ala kuli xaal waa sunna wax lagu murmo oo lagu doodana ma qofki ko iy toban ku kaaftoomahay intii nabiga alay slam u tukaday iyo qofka ka siyasanay ok xataa reer madiina sita wa thalaathiin ah, soddon iyo waxaa soo aroortay inay tukan jireen lix mhm. haddaba xarameynka saas labaatan iyo waxbay tukadaan wa yusalima min kuli rakcatayn falow sallaa hadduu tukado arbacan afar buu tukaday taraawiixdii ba afar isku qabtay bitasliimatin hal salama naqsi lam tasixa ma asixayso afar ragcadood buu israaciyey markaasu hal salama naqsi ya falow sallaa arbacan saas ma hmm? wahiya de soo bilow wayutur bacda agee kusoo ishruuna rakcatan haya fi ljamaacati wa yusalimu min kuli rakcateyn halkaas wuu yutr gelinaya ayib khalaas marka wuyutr muxuu yihi ti witrki halkaa ku jira marka witrki labaatan buu sheegay maogtahay witrki marka wayutr bacdaha jamaacatan witrkaa marka ama saddex ka dhig ama hal ka dhig wayutr bacdaha jamaacatan marka witrkaa marka tarawixdu la socdaa falow sallaa marka ya ya ilaa hal qof ha hadlo ilaa ilaa liman ytahajud fa qofkii tahajud rabaa yani tarawixdii buu la tukaday witrkii buu dib iskaa dhigtay wuxuu rabaa hadhow inuu soo kaco tahajud la imaado deena witrkii uu ku khatimo sidaasuu rabaa marka kaas ma ahaani fa waa dib dhigayaa markaasu wuxuu yihi wayaqnutu ma gaari meshaydi ya wayaqnutu he fi lakhirati buu qunuudaya fi nisfi alakhiir a waase de aniga taydib qayb ukaada ukaada an intaa horta hal joogto falaw sallaa arbaca mina qoranta <clears throat> ya qaar baynu qoreen falaw sallaa arbacan bitasliimatin hadduu ku tukado lam tasixa ma asixayso wayutiru bacdaha ila liman yatahajidu fayakiruhu waaba isii socotay bani ah, waxyar bu isku dardaraa wayutir waa witrinayaa bacdaha salaada taraawixda cishriinka markuu tukada kadib waa witrinayaa jamaacatan marka ku darso jamaca ku tukada ilaa liman qof mooyaane yatahajadu oo fa yuakhiruhu qofkii tahajud usoo kacayo ma inu dib dhigayo witrkii <clears throat> laakiin sida afdalka waxaa weeye in witrka hataa imaamka la tukato <clears throat> inaa xataa witrka imamka la tukato nabig alay slam wxu yii ninki imaamkiisa la tukada ilaa uu kala bogo fakaana maqaama kaana maqaama leyl habeen soo tukada lamidi marka iska tuko hadhow haddaa soo kacdana witr waxbaa tukanin shafci iska tuka wayaqnutu fi lakhirati fi nafs fi nisfi lakhiir wayaqnut waa qunuudaya soo ma fi lakhirati ragcadda u dambaysa oo fi nisfi lakhiiri niska u dambeeya ramadaanka niskiisa dambe min ramadaana ramadaanka xaggiis niska dambe ee ramadaanka haddii taraawiix la tukanayo ragcadda u dambaysa witirka ayuu qunuud la imaanaya saas wey marka qunuudka ramadaanka lasku qariyo qaar waxay awalka laga bilaabi qaar waxay leeyihiin niskaa laga bilaabi qaar waxay witir oo dhan sanadka idil witir ba hadaad tukanaysa qunuudka waa la socdaa ay isku khilaafsan yihiin wayaqnutu waa qunuudaya fi lakhirati ragcadda u dambaysa fi nisfi lakhiri niska dambe ee min ramadaan ramadaana biqunuuti subxi subxa qunuudkiisa buu yuu qunuudaya qunuuta subxina soo maray allahuma hadina fi man hadayt uma yaziidu wuxuu ku kordhinaya haddii ramadaan ay taho tarawixda tukanaayo allahuma ina nastaciinuka buu ku dari ila akhirihi wanastakfiruka wanastahdiika wanuminu bika wanatawakal caleyk wanuthni caleyka alkhayra kulu nashkuruka walaa nakfur ducadaasuu akrinaya Ah, sudeysi iyo culimadu waa ka akrin jireen ila akhirihi wa waqtulwitri witrka akhirkiisa waqtulwitri witrka waqtigiisu iyo watalaawiixi waqtu talaawiixi taraawiixda waqtigeedu wuxuu ka bilaaban oo udhexeeyaa maa bayna salaati lcishaa'i salaada cishaa markii la tukado ka bilow wa duluuci lfajri ilaa duluuci lfajri ilaa fajrka saadiqa u ka dhasho intaasi witrkii waa la tukan karaa taraawiixdiina waa la tukan karaa wayundabu an yusalii duxaa wayundabu baayaa loo soo qadarinaya waxaa la suneeyaa an yusalii inuu tukado aduxaa duxadi tarawix ka baxana duxada lagara salaatu duxada salaada la yirahda la gaaray barqinkii la tukado duxaa waxaa loo barqinkii baa la tukada waxaana ka bilaaban qiida rumxi markii qoraxdu ay kor oga soo kacdo ayay bilaaban salaat ishraaq ama shuruuq iyo salaatu duxa ma isku halba khilaaf bayn alculamaa qaar waxay waa kala mid qaar waxay leeyihin wa isku hal ina isku haltahay maan ubadan maxaa yeelay duxada halkatigaama iyadana bilaabataa wayudamu waxaa la sunaya yusali inuu tukada duxa duxada inuu tukado wa aqaluhaa inta ugu yar ragcatan laba ragcadood wey nabigeenaa tukaday alayhi salaatu wasalaam duxada ummadiisana waa ku baraarujiyey waa ku tarkiibiyey fadli weyn baa lagu sheegay ah, saddex iyo saddex iyo saddex boqol iyo lixdanka xubnood wax sadaqadeeda kaa wada gudi kara waxaa ka jirta labada ragcadood ee sulatulaada inti kale inaad saddex boqol iyo lixdan xasano mxuaha camal oo saalixa aad la timaada laga rabaa laakiin salaatuduxa iyo laba ragcadood tukata khalaaf wayakfiiha wuxu nab alay slam waxaa ku filan ragcataan yarkacumaa fi duxa wa aqaluhaa ragcataan yaa ugu yar marka xilliga qoraxda markay soo baxdo waran qadarkii inta aragtideena yay bilaaban ilaa iyo istiwah intaas way joogta waxaase fadli badan markay qoraxda soo kululaato hadii zayd radi allah zayd bin arqam salaat alawaabiina xiina tarmid alfisaal salaat alawaabiina xiina tarmid alfisaal nirgaha markay caagagubyoodaan buu yidhi nirgaha markay caagagubyoodaan carrada ay kulaato waxlagaha barqanka ah oo kale afarsaayo wa akmal waa intaa u kaamilsana thamaani sideed wey afar baa ku jirta meeshaas labaad tukan kartaa afar baad tukan kartaa sideed baad tukan kartaa akmal buu ku fasir oo akmal ugu fasiray nabigeena aleyh salaatu wasalaam fatxu maka laakiin beyt umuhayn markuu tukanayay sideed ragcadood halkaasa marka xadiidkaas ku cad wa akaruha inta ugu badan se ithnata cashrata ko iyo labaiyo toban wey labaiyo toban ragcadood ugu badan oo yusalimu uu salaamo naqsani min kuli ragcateyn laba ragcadood kulligeed ba u salaamo naqsan laba ragcadood tukada u salaamo naqsan xadiidka kusoo aroorayna daciif weeyaan ah, labaiyo toban ragcadood oo ninkii tukada maalintii suna oo salaatu duxaa in beyt fi ljana loo dhisaayo daciif wey waxay kaloo ka qaateen labayo tobankaas nabiga alay slam haddii xanuun iyo cajis iyo ay salaatuleilka habeenkii ka tagsiiso wuxuu maalintii tukan jiray labaiyo toban buu tukan jiray halkaas ka qaadanaya lakin ficlahaan nabiga wuxuu tukaday sideed ragcadood wax uu tukada ugu badan sideed baa ugu badan wa waqtuhaa waqtigeedu salaatu duxadu min irtifaaci shamsi ka bilow qoraxda inay kor noqoto ila zawaali laga gaaro zawaalka qoraxda ay zuusho ilaa qoraxda ka zuusha lakin de zawaalka waxaa ka horeya istiwaha xilligaa istiwaha isaguna awqaat manhiy canha bay ku jirta lakin sabab kuma jirto wa kulu naflin suno kasta meeshan qaacida kuliya kusin rabaa musanifka a oo salaadahan sunooyinkaa maxaa la qadaynay hadday kaa tagto maxaasan la qadaynaynin inaad kala barataan rabtaa salaad suna oo tukan jirtay baad ka tagtay ama salaad suna ah in la tukada ahayd baa ku dhaaftay maxaad la qaldayn oo lasoo celin oo gadaal kala imaan oo qaldayni maxaasada qaldaynayni qaacido kusin rabaa kasta oo muwaqatin wakti leh wakti bay iska leedahay kalciidi oo kale wduxaa oo kale wlwitr witrki oo kale ah, kalciidi ciidi labada ciidood ciidduxadi ciidfitrki iyo mxu aha salaatu duxadi wlwitri witrkii wakti bay leedahay warawaatibi lfaraa'idi salaadaha faraaisha ah salaadaha waxbaa ka tegey warawaatib lfaraa'idi faraaisha rawaatibtoodii idaa faata hadduu qofka ka tago qaacidadu waa ta nudiba waxaa la sunayaa qadaauhu inuu qadayo abadan weligiisba waa qadaynaya xila ah, xilligii uu dhaho salaadda waa tuka iga tagtay waa qadayn kartaa wain fucila haddiise la sameeyo caaridin liamrin caaridin salaadan waxaa loo sameeyey liamrin caarid amar caarid oo soo dariyey sabab caarid oo soo darisay oon jiri jirin oo mar walbaba aan jirin oo laakiin soo darisay baa loo tukadaa kalkusuufi madoobaadkii oo kale wey qorax madoobaad iyo qdayax madoobaadki sabab baa loo tukadaa caarida ah mar kasta qoraxda ma madoobaatay alxamdu lilah xilli bay madoobaatay markaasa salaad loo tukani walistisqaau istisqiihi oo kale weeyaan istisqaahi wataxiyata taxiyatu lmasjidka masaajidka markii la galo un weeye walistikhaarata istikaaradii aad rabtay inaad tukato ood ka tagtay walam yu lam yuqda kuwaa lama qadaynayo a ah, sababtiiba hadday tagtay khalaas salaadi qoraxdii baa madoobaatay maana tukanin markay caddaataan qadayni ma dheheyst a ah, istisqiihi sidoo kale xilliga abaarihii maala sadqa tukanin roob markuu daa qadayn ma dhigi karti taxiidulmasjidka masaajidka markaa gashi maala tukanin waan qadayn ma dhaysi saas lam yuqda soo ma waa qaacide salaadaha maxaa loo qaybiyey salaadaha wakti leh iyo salaadaha caarid dartii loo tukado wixii waktile waa la qadeyn hadii kaa tagto waa sun suna wa iyadan waajibkama lakin wixii caarid leh caaridkiina u dhamaaday waktigii u dhamaaday qoraxdii waa madoobaadki waaba iska dhamaaday qadayn maysid bu kuleyahy wالnaflu bileyli mutaakidun wالnaflu sunada bileyli habeenkii la tukado mutaakidun waa adag tahay mid la adkeeyey wey a salaada habeenkii la tukada afdal ah wain qala haba yaraatee wالnaflu lmuطlaq sunada mطlaqa ehe bileyl habeenkii la tukada afdalo sii fadli badan habeenkii midda la tukada een magac lahayn taraawiix iyo aan lahayn iska muطlaq ah yaa ka fadli badan min almuطlaqi binahaari sunada muطlaqa ee maalintii ah marku nabig alيه الsalatu wasalaam uu leeyahay afdal siyaami bacda ramadaan siyaamu shahr illahi almuxaram wa afdalu salaati bacda alfariidati salaat lleil salaadaha faradka marka laga tago salaad sunaa waxaa ugu fadli badan salaatuleilka ugu fadli badan habeenkii la tukado wa afdalu marka habeenkii xilligiisi buu kuu sheegi rabaa xilligaa fiican in la tukado in awalka ka tukato iska tu waa gaar laakiin afdalka wuxuu ku le wa afdaluhu sudusu alraabic suduska afaraad suduska afaraad baa fadli badan walkhaamisu ama suduska shanaad waa goorma markay sudus raabic iyo khamsa fadli badan yihiin in qasamahu waktigii habeenkii hadduu uqaybiyo asdaasan uqaybiyo hadduu lix uqaybiyo habeenkii habeenki haddii lix loo qaybiyo waa lix meelood oo min laba ah lix meelood oo min laba ah soo ma sudus alawal marka maxaa la dhihi labada saaxib inoo wey sudus thani maxaa la dhihi afarta saaxib inoo wey sudus thalith maxaa la dhihi lix saaxib inoo wey sudus raabic aan kusoo umow sideed sac ba kuso fadhiisatay sudusu khamisna toban sac wey labadaasa u fadli badan bu kuleyahy marka sideed sac iyo toban inta udhexeysa yazulu rabbuna subxaanahu wa tacaala maxaa kuusoo haray hade sudusu sadis baa kuso haray soo salaada subax iyo hurdadi wey salaatu daawud aleyhi salaatu salam waad garanaysa ah, khayr afdal salaati salaatu daawud alayh salam kaana kaana yanaamu nisfi leil wayaquumu huluthahu wayanaamu sidiso sidika marka waad artaa meeshu dhacaay ko iyo tobanki iyo labayo tobanki wey xilligaa wey xilligaa markaa salaadii subaxdii iyo isku diyaarinteedii iyo e, mxuu ahaa e, e, suxuurtii iyo umuurahaasaa bilaabnaya inta ka horeysaa kufian marka wuxuu ku yihi wa afdaluhu asudus raabic suduska afaraad waa fahnay soma sudus araabic ya sudus raabic waan fahnay sideed saa wey sudus alkhamisna iyo toban inta udhexayso in qasamahu asdaas haduu uqaybiyo wey fain qasamahu nisfayn hadduu habeenkii laba nis uqeybiya niskee fadli badan marka fa afdaluhu waxaa u fadli badan alakir niska dambe niska ka dambe haddii soas kuu qabto laba ma loo kala gooya habeenkii aw mase athalaatha saddex baa loo qaybiya habeenkii saddex qaybadoos leeg fal awsadu a midka dhexe saddex haddii loo qaybiya de waa saddex afaraad wey saddex afaraad wey soo ma afar iyo afar iyo afar wey haddii saddex loo qaybiyo kee marka fadli badan midka qiyaamu kuli leyli daa'iman habeenka dhammaantii inaad weligaa un taagan tahay ood waagun ogu badiso karahyo wey ah, leanna indhihi baa daciifi jirki baa daciifi waad noogi hadha waa ka tegi kartaa cabdullahi ibnu camr binu caas radia allahu canhu min zuhaadi saxaaba wa cubaadiin cibaadada kuwa ugu badan buu kamid ahaa ninka laga fujin waaye bu ahaa nabiga alay slam markuu la hadlay wuxuu yihi war indhahaada daciifi naftaada daciifi xuquuqna waa jirtaa xuquuqna waa lagugu leeyahy facdi kula di xaqin xaqah tawaazun baa la rabaaye inaad iska jumooto maaha wixii aada daa'imi karinna hasku daalinin marka horeba hadhow haddaad hadda dhalinyaro tahay waad duqoobi doontaa haddaad caafimaad santa xanuun baa imaan kara haddaad firaaq tahay mashquul baa imaan kara marka waxaad daa'imi karto ayaa wanaagsan nabiga camalkiisana kaana diima wuxuu ahaa mid la daa'imu aha rasulka sal allah alay slam camalkiisa nacam wayukrahu waxaa la nacaa qiyaamu kuli leyl daa'iman wayundabu waxaa la sunneeyaa iftitaaxu tahajudi markaad habeenkii tahurda ka kacda aad kacayso salaadii tarawixda eh, tahajudka aad bilaabayso waxaa fiican inaad marka horeba aada laba ragcdood dheer aad ku bilaabin nafti baa ilan hurdo kasoo kacday cajis baa kugu jira daal baa kugu jira adhow waad nashaadi doonta dhiiggaada kulaan doone horta laba ragcdood fudud ku bilow laba ragcadoodo fudud ku bilow waa sidaas cibaado sidaa tadaruj u bahanta naftuna waa sidaa tadriib hadda haddaad rabto inaad exercise iyo cibaare iyo aada wax samayso muxuu ahaa maxaad ka bilaabi tartiib tartiib baad uqaadi dhagax yar baad qaadi bir yar baad qaadi in yar baad qaadi inaad booddo haddaad rabto ka waran mal geed weyn baad markaas isku taagi u kala baxdo mid yaroo nagaar yar baad ka boodi a waa soconaysaa mid yaroo haddana qansax yar baad kab waa socon saas ku soconaysaa marka dambe waxaad ka lalaysaa bootinta waa isku dhamaatay hadi waa dadka waa dhaqaaq ilahay lugaha waka marka wuxuu leeyahay laba ragcadood oo khafiifateena ku bilaabo kadib deena dheere wayanwi tahajudu cafwan wayanwi tahajuda yanwi wuxuu niyoonayaa qofkii tukanayay atahajuda buu niyoon cinda nawmihi markuu sii saaxanaayaba yani markaad caawa saaxibanayso inaad kacdo xilli fiican kacdo ummadda wanaagsane islaamkaad ku darmato daabu saalixiin aad waafaqdo ulxuun aad ka tukata habeenkii akhirkiis inaad marka niyada ku saaxataa fiican haddaad ku saaxato hurdada kaa tagta adoo niyadaa ku saaxday ajirki lakamaa naweyta waxaad niyootay hurdadaadina cibadada isku bedeliba hurdadaadina cibaada isku bedeleysaa walaa yactaadu minhu ma aad caado ka dhigan mahayo laa yactaadu caado ka dhigan mahayo minhu min salaati leyli walwitri salaadaha habeenki uu tukanaya taajudka caado ka dhigan mahayo ilaa maa wixii mooyaane qadarkii yumkinuhu u suuroobayo adawaamu yumkinuhu dawaamu daa'imidda u suuragelinaysa caleyh korkiisa mooyaane bilaa dararin dhib la-aan ah. wixii daa'imida ay u suurogelinayso inuu daa'im ay u suuroobayso unbuu caado ka dhigan marka horaba meeqaa daa'imi kalaa shan ragcadood habeenkii bis shantaa iska wado haddii intaad badisa lakin aad ka tagto maxaa kugu dhici cabdullahi binu camar wuxuu nabiga ku yihi markii dambe yaa cabdallah laa takun mithla fulaan kana yaquumu leyl fatarakahu fataraka qiyam leyl war hebel oo kale ha noqonin cibaadadaa intuu ku dadaalo qiyaamadii kadib u ka saaxday mar kadib iskaga tegay faraha ka qaado marka marka hore waxaa daa'imi karto ilaa maa yumkinu dawaam caleyh bilaa darar wa yusalimu min kuli rakcatayn laba ragcadood markuu tukadaba waa salaamo naqsani saasaa fiican salaatuleyl mathalan mathanadi wey fain jamaca hadduusa jamciyo rakacaatin ragcadooyin buu jamciyey bitasliimatin hal salaama naqsi buu ku jamciyey aw tatawuca birakcatin hal ragcad buu ku sunnaystay jaaza way banaanta walahu tashahudu fi kuli rakcatayn laba ragcadood markuu tukado inu taxiyaysa waa banaantay aw halaatin ama saddex ragcadood markuu maarata tukado aw arbacin afar markuu tukado wa in kahurat tashahudaat haba bataane salaaddii tadawuceed ba ka hadlaya ee iska mutlaqaheed laba laba inuu utukadaas afdala walow waxaa banaan an yaktasira inuu ku gaabsado calaa tashahudin waaxidin hal ataxiyaad inuu ku gaabsado ayaa u banaan oo dhammaan u israaciyo xaggeese fi lakhiirati midda u dambaysa un waa soo mara tii hor lamid tahay walaa yajuuzu ma banaana fi kuli ragcati ragcad kasta inuu atexyaansado toban ragcadood baa tukanaysa ragcad walba waa atexyaansan mama banaanta ayado wa idaa nawa hadduu niyoodo cadadan tiro ma cadadan ma tiro unbu iska niyooday markuu ka caayay wuxuu niyooday afar ragcadood tuko mathalan wa idaa nawa hadduu niyoodo cadadan tiro unbuu niyooday inuu tukado u ku galay qalbigii salaadii falahu waxaa u banaan inuu isbedelo aziyaadatu ka kordhiyo inuu ziyaadiya u banaan salaadii gudaheed markuu galay afar buu niyooday afar mah lix waa u macaanaantayb lix buu ka dhigay toddoba kasi dhig a ah, niya salaada dhexeedi buu niyadii kala bedeli a ah, waidaa nawaa cadadan tir hadduu falahu ziyadatu u banaan wa naqsu inuu yareeyana u banaan tahay afara tukatid buu siray laba markuu tukado buu yeela qumaanantay u iska gaabsado laakiin bishardi waxaa la shardiyaa an yuqayira niyata niyada inuu bedelo qablahumaa qabla ziyadati wa naqsi a ah, intii ziyaadadii una la imaanin ama naqsiga la imaanin ka hor waa inuu niyadii tagyiir ku sameeyo isagoo afar ragcadood niyooday markii laba ragcadood uu tukaday inuu salaada ka baxo taa lama ogolo badalo wey ma burti wuxuu niyooday wuxuu tukaday isma niyadina ma bedelin bishardi an yuqayira niyata waa inu niyadii bedela qablahuma qablahuma xagga u noqon qabla ziyaarati wanaqs ka hor waa inuu niyadii la imaado intuu ziyaaradi nusqaan ku dhicin falow nawaa hadduusan niyooda arbacan afar buu niyooday arrinkii buu khilaafay markaasuu fasalama ka salaama naqsaday min ragcatayn laba ragcadood buu iska ku salaama naqsaday biniyatin cafwan ah, niyadi niyadeed haddii niyad ahayn way soo iman doontahay waxaa tirahdaa nawa hadduu niyoodo arbacan afar buu niyooday waa sidii la rabay naqsaday min ragcatayn laba ragcadood biniyati naqsi ku salaamo naqsaday intuunan naqsigi libaanin sii niyooday afar baan niyootay lakin laba ka dhigo jaaza way banaantah way banaantah oo mase bilaa niyatin la-aan unbuu laba ragcadood iskaga salaamo naqsaday ah, salama bilaa niyatin camdan u kasbayna ka ahayd see la yeli batalat way ka burtay ah, isagoo niyadiiba bedelin unbu afar ragcadood sidii loogu ogaa laba ragcadood iska salaama naqsaday waa ka burtay ah, kasbuna u sameeyey ama mase sahwan sahwi buu sameeyey afala tukatid buu islahaaye laba ragcadood isagoo kaga baxay muu saarkay waa ka cayaayo atama arbacan afartii si intuu taam yeesho sahwi baa galaye yuwa sajadan lisahwi sahwin u sujuudi sahwi sidiisa farad khaasku maaha sujuud sahwi baabka soo socda wey faradkeeda khaas sunadii baa sahwi kaaga dhici karaa sunadii ya sahwi kaaga dhici karaa waa sujuud sahwi waa la imaan sajada lisahwi wayundabu waxaa la suneeyaa liman dakala qofkii gala almasjida masaajidkii hadda waxaa la galay taxiyat lmasjid wx dhihi jir taxiyat lmasjid wayundabu waxaa la suneeya liman dakala almasjida qofkii masaajidka gala an yusaliya inuu tukadaa sunaa ragcatayn laba ragcadood taxiyata xaala kawnha taxiya ay tahy laba ragcadood sunaa taxiyatulmasjid baa la dhahaa taxiyaad badan baa jira tan taxiyatulmasjid waxaa loogu qayday taxiyaad kalaa jira taxiyaad kale maxay yihin taxiyatu liqaa lmuslim qofka muslimka haddaad la kulanto taxiyu leeyahy soo ma assalaamu calaykum adi a waxaa kaloo jirtaa taxiyatu dawaaf baa jirta taxiyatu lkacba kacbada taxiyadeeda maxay tahay atawaaf dawaaf lquduum markaad u horreysa ad xaramka tagta awala maa badaa nabiga alay slam wa ku bilaa dawaaf witr masaajidka xaramkii baad gashay kacbadii baa kuu muuqata inaad cumraad ku imaata maxaj salaad taxiyatulmasjid baan tukani ma kacbada dawaafi dawaafkaasa taxiyatulmasjid kuwa dawaaf kadibna waxaa la tukanaya labada ragcadooda ma aha taxiyatulmasjid waa waa ragcatay dawaaf baa la dhaha kuwaas dambe waxaa jirta taxiyatu ya taxiyatu tashahud ha oo ti atixiyaadkeed atixiyaadkeed haye ya taxiyat lqubura ha salaanti ayadana waa jirtaa sax wey asalaamu calaykum daar alqowm waa loo duceeyey ha sax wey ay xujayda hadda taxiyat lxujaaj yom alciid ya ramy jamrat alcaqaba alcaqaba taxiyatu carafa wa musdalifa alwuquuf wuquufkana taxiyawa saasay culimadu leeyihin marka shay walba taxiya u leeyahay hadda taxiyat lmasjid baan ka hadlaynaa wuxuu ku leeyahy wayundaba waxaa la suneeyaa liman dakala almasjida qofkii masaajid gala an yusaliya ragcatayni taxiyata inuu tukado kulamaa dakala mar allaala markuu galaba taxiyada way banaantay kulamaa dakala xataa awqaadii nahyigaheeda la nahiyey waa sida shaaficiyada iyo xanaabila asaxa waa saas leanna waa salaad daati sabab salaad daati sabab salaaddu haddii sabab leedahay muqadim ah ama muqaarin ah waxaa weeyaan uqada waa la tukan karaa naam kulamaa dakala wain kaura halbata dukuulu gelidiisa fi saacati hal saaca gudaheed gelidiisa halbatee masaajidkii buu galay waa tukaday saas u yarbaxay waa soo noqday isla markiiba waa tukanaya haddii tukada ma dheheysid watafuutu lidalika waa suna muakada wey suna muakada nabig ala sl xadis abi qataada ki yidhi ida dakala axadakum masjid falaa yajlis xataa yusali ragcatayn miyuuna fadhiisanin bu nabig alay salatu wasalam xataa culamada qaar alimaam shawkani wuxuu leeyahy waa waajib taxiyat masjid lakin araajix la sida nusuusta kale de laga fahmaayo khamsa salawaat katabahuna allahu iyo hal calaya hayruha laa ilaa fi sadq shan salaadood wey faradka marki laga hadlayo wa tafuutu way tagtaa taxiyatulmasjidku bilqucuudi bay ku tagtaa waa iska fadhiisatay ukas baadna ufadhiisatay way kaa tagtay haddii laakiin sahwi iyo ismoodsiin iyo halmaana ufadhiisatay fasligana uuna dheeraanin muddo dheerana qaadan waad kacaysaa haddii qucuudka uu yahay qucuud mustawzif mustawfis mustawfis yani fadhi cada maad fadhiisanin labada saan baad u jilbi fadhiisatay a leeyihiin kaa laguma tilmaamo waad naam laakiin fadhi yar oo gaaban hadduu yahay ama aad ku baraarugto ama aad halmaanto ama jahli qofku kaga jiro la baraarujiyo intuu istaagu tukanaya sulayk waa kii dhihi jire nabig salam asalayta ya sulayk qaala la qum fasali fasali ragcatayn wa tafuutu bilqucuudi walow nawa hadduu niyooda ragcatayn laba ragcadood buu iska niyooday mutlaqaba taxiitulmasjid iyo waxbaba ma niyooninba salaadii masaajidka buu galay waa iska tukaday aw mase manduuratan xaala kowna manduura laba ragcadood hadda kahor uu ku nadray ayuu masaajid dhex tukaday aw mase raatibatan raatibo weeyaanoo xilli salaadihii faradka duhurkii oo la joogo ayuu ahay duhurkii buu tukaday aw mase fariidatan wuxuu tukaday waaba faradba farqad oo keli ah aw mase fardi farad iyo wataxiya buu israaciyey xasalaa yuu u niyooday farad iyo taxiya buu u niyooday xasalaa labadiba waad heshay labadi waad heshay adi inaad marka aad fadhiisanin oo tukato ma laga rabaa waxaad tukataba waxaad u niyootaba inaad fadhiga aadan la imaanin xurmadii masaajidka aad la imaato unbaa um lagaa rabaa naam waidaa dakala hadduu soo galo masaajidkii walimaamu imaamkuna fi lmaktuubati salaad farda uu ku jiro oo mase sharaca almuadinu muadinku wuxuu guda galay fi liqaamati aqimkii buu guda galay waa aqimaya kuriha waxaa la nacaa iftitaaxu kuli naflin iftitaaxu kuli naflin sunno kulligeed inaad markaa guda gasho waa karaahiyo faradkii baa loolagu jiraa ama waaba loo aqimaya sunaan tukanayo taxiyad ma jirto atixiyati baan la tukanaynin warawaatibi sunooyinka ka horreeyey baa la tukanayna maslaadaha la raacinayay wa gayrihima iyo labadaa keyrkood wax sunaa lama tukan karo liqawlihi calayh salaam idaa uqiimat isalaat falaa salaata ila almaktuuba kol haddii salaada ilaa qima salaad maktuuba farada mooye wax kale ma leh a ah. haddaad ku jirta ka waran lagugu aqimo isku haddaad dhamaystiri karto oo salaadda waxba kudhaafeen waad dhamaysanaysaa liqawlihi walaa tubdilu acmaalakum camalkiina ha burinina haddaad ku jirto ood ka gaarsiin karto haddii kalena cumuumka xadiidkaa qaadanaysaa waad ka baxaysa falaa salaata buu yiri nafyu salaad macnaheedu waxaa weye maba asixin nacam وإdا dkل haduu galo والimam في المkتوبة شhرc المؤdن بإقامة kuriha اftitاح kuli تaxiyati والrawatib وغayrihima والنfl في beytihi أfضل xagee fiican masaajidka iyo guryaha النfl sunada fii beytihi gurigiisa inuu qofka ku tukado afdalo ka fadli badan min masjid ka fadli badanta xagga riyaha iyo sumcadda iyo waxaaso dhan waad ka badbaadi gurigaada iskaga tukatay qof isusaysa ma leh ko ta labaad barakat salaada barakadeeda guriga ilahay kuu yeelaya subxana وataعaalى ta saddexaad dadka guriga jooga caruurta iyo haweenkiiya salaada baranaya oo kaaga dayanayo sida loo tukado baraysaa marka ajirkaa iyo hawaabkaas wanaagaas waa ku jira ka dhigin bu nabig ala sl guryihina qubuura ka dhigine ijcaluu fi salaatikum fii buyutikum shay-an wax ka yeela saasuu nabig ala sl kama qaal wayukrahu waxaa la nacaa taksiisu leylati ljumcati habeenka jumcada in lagu khasiso bisalaatin salaad waa jumco caaw intaad tirahdo inaad untusbax la soo boodo oo salaad tukasho gasho taas iska ilaali a waa sida soomka oo kale soonna laguma khasisi karo inaad wixii ka horreeyay wax ka dambeeyay salaadana waa sidoo kale jumcadu khasaais bay leedahay sax khasaais bay leedahay khasaisteeda maxaa kamid a ah? asalaatu a takhiir dheh takhiir mar walba salaada nabiga waa furanta takhiir salaatu nabiy sala la alay slam nabiga saligiis in la badiyo waa arrinta qaflada in badan nagaga jirta wey nasal allah asalama alcaafiya ya ramada habeenka muxuu ahaa jumcada in lagu wardiyo w salliga nabiga in lagu wardiyo ya in la wardiyo oo salliga nabiga lagu wardiyo boqol kun intaad kari karto aad wado intaad badiso maana khayrka iyo qurbada iyo dhawaanshaha nabiga alay salam iyo shafaacadiisa ku badanta insha allah marka maalinta sidoo kale wey mar walbana salliga nabiga in la badiyo wey sala allahu aleyh waalihi wasalam nacam oo bukhalo la noqonin nabiga bakhayl buu ku tilmaamay manukirtu cidda walam yusalam bakhayl wey sal alla slam maxaa yeelay inta nicmo uu nabiga noo galay calayhi salaam inaan salli uquuri weyne ka war bakhaylnimo ka daran miyaa jirto wax ka daran ma leh waxaa kamid a ah khasaa'ista jumcada maanta jumca wey soo ma suurat lkafi in la akriyo aan laga tegey nuur baa isqabanaya meeshaad fadhida ilaa samada marka iyadana waa khasaista kamid ta wa min khasaa'isihaa maxaa kamid a ah, saacatulijaaba ku jirta wamin khasaa'isihaa khudbada wakhasaa'isihaa salaada subax lagu akriyo suurat sajda iyo suuratu eh, ah, taclisan aha wagayriha khasais badan bay leedahay laakiin kamid maaha inaad habeenkii salaad ku tukato ama maalintii soonto kuma jirto wa salaatu rakaa'ibi salaada la yihahdaa salaatu rakhaa'ib fii shahri rajabin bisha rajabna la tukado wa salaatu nisfi shacbaan shacbaan bartankiisa salaadna la tukado bidcataani waa laba bidco oo makruhataani madmuumataani khabiihataani a waa laba bidco ah oo makruhataana makruh maxaa loo wadaa yani khabiih dhamiim salaatu eh, raqaa'ib bisha rajab khamiista uhoreysa la tukada bisha rajab khamiista uhoreysa laba iyo toban ragcadood wey markaasaa deena waxaad ku akri faatixada kadib qul huwale iyo suurat lqadar anzala fi laylat qadr ayaad tukanaysaa toddobaatan jeer inaad ku salini subuuxun quduusun maad akrini laba iyo tobankaas ragcadood ayaa jirta ko waa bidco xadiisteedana waa baatil wey xadiistii kuso aroortay waa mawduuc hataa lama dhigi karo fadaail acmaal weeye waa iska ma dhihi jirta mawduuc hadduu hawsha gaadho fadaa'il acmaal iyo way ka baxday sheekada xadiiska dacfigiisa una aad u dareen shadiidka unan ahayn kaasaa fadaa'il acmaal loo lagu camal fali karaa cinda alqaa'iliina kuwa leh qaar baaba badidan salaatu waxaa ku timid nisfu shacbaan ayaduna boqol ragcadood wey boqol ragcadood oo ragcad walbaba aad ku tukan toban qulhuwalle ama ama taa waa suura suuro kala jirta toban ragcadood ood ragcad walba ku tukan boqol qulwalle marka ama qulwallaha boqol ka dhig ama ragcadaha boqol ka dhig saas wey iyadun waxaa la dhahaa salaatu nisf shacbaan wax ka jira iyaduna maleh muxaram oo iyadan salaad gaara leh ashru ashra cashuura iyaduna sidoo kale bidcataani makruhataani runtii washaakha a ah, labadaba waa laba bidca oo makruh manaa wuxuu ujeedaa muxaramataan wey karaahiyadu il ma aha waa iska karaahiye ma jirto mar baa inti karahiya la dhaha loola jeeda taxriim kulu dalika kana sayiuhu cinda rabbika makruhan oo kale wey inti waxaasoo dembi ah qatlu nafsi iyo cuno iyo xoolo daleed iyo agoonti wax o dhan laga sheekiy ya salaatu tasaabiix iyada waa sax a salaatu tasaabiix sheekh albani waa tasxiixiyey culamada saddex qool bay geliyeen muxadisiintaas ku haya waa daciif iyo waa xasan iyo waa saxiix baa lasku hayaa salaatu sabaaxid waa jirta sunan abu daawuud ayay ku fi sunan abi dawud wabilahi towfiiq sala allahu waslama cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin